الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تظهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها هذا كان باب بيان وجوب غسل البول بل كادida iyo وغayrihi kaadida wixii aan ahayn be min النجاسaaت نijaasaadkii ahaa in la maydho waajibnimadkeeda ay waajib tahay baabkii weeye idaa xasalat ama waajibnimadii adigu waxa weya ay waajib ahayd caddaynteedii idaa xasalat hadday xasisho fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa oo bacnaa masjidkii haddii kaadiyo ama nijaas kaleba ay ku dhacdo inay waajib tahay in la maydho oo laga dahiro taasi bal waajibnimada ay waajibka ahayd ayuu baabkeedii yahay wa ana alard waxaa kaluu baabku u baabaysan yahay an alarda wa bayaani ana alarda caddayn dhulka la caddaynayo dhulku tadhuru inay daahir noqonayso bilmaa-i biyo ay ku daahir noqon oo dhulku uu ku daahir noqonayo biyo min gayri xaajatin ilaa xafriha kale lafdiga ardi luqada carbeed waa muanase <clears throat> inaga laftiga dee luqadeedna mudakar aade macnaa inu dhulkiina nijaasi gaadho oy nijaasi asiibto sakaadi oo kale biyo lagu shubay inay ku daahir noqonayso iyadoo loo baahan ciiddii ay kaadidu gaadhay in la qodo oo bal intaa sare lagaba qaado aan loo baahan biyaha lagu shubayo ee bal matalan kaadidii la raacinaya inay ku daahir noqonayso bal taas iyadana taa kalaamkeedii ama ka hadalkeedi ama caddaynteedii buu baabkeedii iyadana yahay وxadثna qتaybaة بن سعيid qال xadثna حmاd وهو بن زaيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا bاl في المسجد أنس بن مالك ba wuxuu hi nin reer miyiya ayaa masjidka ku kaajay sanadkuna waa sanadka afarta shaksi un kaba kooban san soo aragnayna asaaniidda muslim waa asaaniid sanadka ugu caalisan weeyo sanad ka tiro yar afar ma jirto oo bal matalan haddaba in haabitkuna waa haabit lbunani weeye anas ibnu malik ba wuxuu yihi nin reer miyiya ayaa ku kaajay masjidkii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo masjidkii ayuu kuba kaajay ninkaa reer miyiga ahaayo waa la fadhiyaa rasuulka ilaahay baa fadhiya saxaabadii baa fadhiya ninkaa iska reer miyiga ahaayo oo adeebtaasna ay kaba maqnayd buu ahaayo masaajidkii oon dee masjid aada u weyn oo la durkayna aanu ahayn ayuunbuu dhexdiisii markii horena waa u yimiye ayuu ku kaajay faqaama waxaa kacay ilayhi waa ila alcaraabiyi ninkii reer miyigaa xaggiisii kuba kacay bacdulqowmi oo dadkiibaa doonay inay kiciyaan ay ka joojiyaan ficilkan rasuulkii ilaahay laba joogay markaasay barhkood xaggiisa u kaceen faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi dacuuhu daaya iska daaya ha dhamaysto walaa tusrimuuhu ha ku goynina oo kaadidan dee kolley way dhacday nijaastii way dhacday dhacdo kolley masaajidkii way gaadhay kicinta la kiciyaana waxaa dhici karta dharkiisiiyo jirhkiisiiyo inay kaadida sii gaadho ama meel kaloo masjidkii oo markii hore aanay gaadhsiisnayn ay lakaca u la kacayba ay sii gaadho oo markaasoo nijaastiun ay sii badato marka wuxuu ihi ha ku goynina dacuuhu daaya walaa tusrimuuhu azramahu yusrimu macnaa waa qadacahu una weye sa aan kuba laqbaynayno <clears throat> de isagoo ficilku hulaasiyana imika waa rubaaci azrama yusrimu isagoo hulaasiyana ficilku waa jiraayo de haddii la idhaha imaka zarima bawluhu iyo zarima damcuhu iyo zarima kalaamuhu iyo macnuu waa inqadaca wey waa go-ay taasi oo uu joogsaday laa tuzrimuhun qaala wuxuu yihi marka anas ibnu malik falama faraga ninku markii uu dhamaystay kaadidii ayuu dacaa rasuulkii ilaahay dalbay bidalwin dalwi ama wadaan ayuu dalbay min maa-in biyo oo wuxuu ihi bal baaldi ama dee dalwi iyo wadaan biyoa keena fasabahu rasuulkii ilaahay baa shubay oo wuxuu amray in lagu shubo calayhi waa cala albowl kaadidii un baa lagu dul shubay oo halkii uu ku kaajay ayuu dalwi biyo ah saa loogu shubay ciiddii lama qaadinoo lama qodin masjidkuna dee siwidh iyo waxba ma lahayn ciidun baaba taalay oo dee masjidku uu ahaa gobol kalena may ool marka halkii kaadidun baa laga dabageeyey oo waxa weeyaan lagu shubo sidaasuu ku daahir noqday <clears throat> xadiidka duruqdiisa ay noo socota fawaaiddiisna way noo dambayn doontaa <clears throat> xadaثna mحamed بن المثنى qال xadaثna yaحya بن سعيid الqضاn عan yaحya بن سعيid الأنصاriي x وxadaثna yaحya بن yaحyى وqtaybaة بن سعيid جamيعا an waa labadoodani xalayn iyagoo dhan can الdarawardiy qaala yaحya بن yaحyى markaa wuxu uhi riwaayadiisa أخbarana cabdالعaزيز بن محamedi الmadaniy عن yaحyى بن سعيid أنه سمع أنس بن مالك ydkr sanadka kolley cid cusubi meesha ma marayso oo inooguma sugna wuxun baa dee isku yar noqday xa'dan iyo taxwiilkan marka hore sheekiisa labaad yaحya بن سعيid الqaطاn buu ahaa wuxuu ka wariyey de waa imaam macruufa oo kolley aimadii waqtigiisii ah wuxuu ka warinayaa nin isaguna ay isku magac yihiin yaxya bnu saciid alansaari waana ninkii xadiidkii inama alacmaalu biniyat uu kaba faafay ee warinaya sanadkiisa kuba sugnaa ma xadiidku markuu isaga soo gaadhay dadka warinaya ay bateen inta ka sarraysaana ay mid mid kaba ahayd waana nin dibelmatalan ansaar ah oo taabiciinta raggii ugu yaryaraa isagu yaxya bnu saciid alansaari horeynu usoo aragnay haddana xa buu yihi oo sheekh kaluu ku laamay muslim oo uu leeyahay ama laba sheekh waa yaxya ibnu yaxya tamimi oo isagana ilaa muqadimadii aan soo haynay iyo qutaybat ibnu saciid labadoodu iyagoo wada jiro xadiidka waxay ka maqleen darawardi ninka nisbadan leh laakiin maxaa inoo soo noqday magaciisii oo labadooda kala dunaayo yaxya ibnu yaxya isagu magaciisuu sheegay malaha qutaybat ibnu saciidna nisbada daarawardiyi unbuu ku kaaftoomay ninkan darawardigu waa ninkan atbaacu taabiciintii kaba mid oo waaba kan dabaqadii imaam malikiya muxuu yihi markaa yaحya بن yaحya أخbarana cabdالعaزيز iبn محamedi الmadaniy marka cabdالعaزيز iبn محamed الmadani waa darawardigaas wey can yaحya بn سacيidi yaحya بn سacيid الأnصarي buu kaba wariyo markaa yaحya الqadan buu la siman yahay saa yaحya الqadan yaحya بn سacيid الأnصarي uga wariyey ayaa daarawardiina yaxya ibnu saciid alansaari ugaba wariyey yaxya ibnu saciidna isago anas buu kaba warinaya waaba kan annahu yaxya ibnu saciid alansaari samica wuxuu maqlay anas bna malikin anas ibnu malik ayuu maqlay yadkuru xaal uu sheegayo ana carabiya nin reer miya ayaa qaama kacay ilaa naaxiyatin fi lmasjidi waa naaxiyo iyo jaanib masjidka jawaanibtiisii kamida ayuunbuu ukacay kaadibaa qabato lamau bixin ba masjidkii dhexdiisii weeye waa xaggii gudaha fa baala fiiha naaxiyadii masjidka ah ayuu ku kaajay fasaaxa bihi nnaasu dadkii ayaa dee waxa weeyaan waa masjid markaasay ku qayriyeen oo dadkiibaa kuba qayriyey <clears throat> oo dee waa si ay u joojiyaan ay ficilkan ugaba joojiyaan ninkana waa nin iska reermiyiya rawaayadka qaarkood bay kuwa timi inuu yahayba xurqus ibnu zuhayr ninkii la odhanayay reer tamiim hadduu ninkaayayna waa markii dambe ru-uustii khawaarijta raggii noqday baabuu ahaa dee kuwo kalena magacaabo culimadu oo ay sheegeen adigu waa ninka adigu iska qallafsanaa aadaabtan aan garanayn masjidkaba aadaabtiisii aan laba socon bal matalan reer miyiga ahay oo halkaasuu laba fadhiistay oo dadkiina cibaaraadkay la yimaadeen waa adigu dee barkood baaba inoo dambeeye way ku qaydiyeen si ay uga joojiyaan ficilkan uu laba imanayo faqaala rasuulu ullaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi dacuuhu iska daaya ha dhamaystee iska daaya falamaa faraqa ninkii markuu dhammaystay ee uu bowlkii iyo kaadidii dhammaystay oo ka faaruqay ayuu amara amray rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay bidanuubin halkii hore dalwi bay ahayd imika waa danuub oo waa dalwiga weynun wadaanta weyn baa la idhaha eh, laakiin waa marka ay biyo ku jiraan markay buuxdo eh, biyo ay ku jiraan wadaantii khaasatan taroon ayaa danuub lagu magacaabaa markay maran tahay in dalwi iyo waxaa la idhaha mooye danuub lama odrhanayo waa dalw marka alcadiimaة اlmumtaliatu maan wuxuu amray in la keeno oo lasoo qaado dalwi ama wadaan biyo ah fasuba biyihii baa waxaa lagu shubay calaa bawlihi kaadidii ninka korkiisa ama ayuunbaaba lagu shubay oo waxa weeyaan taas wey xadiidku bal dariiq labaad uu leeyahayna waaba kan oo waan israacinaynaa sian xadiidka in yar ugu soo laabano xadaثna زhayr بن xرb qala xadaثna cmar بن yunus الxanafiy qala xadaثna عكrimaة بن cmاar qala xadaثna isحاq بن abi ضلxata qala xadaثnii anas بن malik wahuwa camu isxaaqa wey bal sanadka زhayr ibn xrb ibn shadaad wuxuu ka warinaya cmar ibn yunusna alxanafi o isna waa inoo horeeye lakiin alxanafiyudani madhabkii maaha oo dee yaan loo qaadanin inuu ninkani nin xanafiyulmadhab ahaa yahay waktigaas dee umuurahani may jirin nisbadna laakiin waa reer macruuf aha oo meel yamaama la odhanayay degi jiray buu ninkani ka dhasho reer bani xaniife la odhanayo rabiico mid ah ama musaylimat lkadaab iyo reerkoodii waa ninkaa weeye alxanafiyu waa nisbatan ilaa bani xaniifata taasba weeye ee sibay ku wada yimaadaan walow maryarkan dambe dee nisbadan kalena ay shaayic noqotay badnaatay iyadoo nisbada horena ay jirto barhkoodna si ay u kala farqiyaan midna alxaniifiyu ay yidhaaheen qiyaasku mid kastaba alxanafiyu in la yidhaha midna alxanafiyu la yidhaha lakin dee sibay qiyaasaan ugu wada imanayaan imika waktigan madhabtan iyo dee nisbadeed iyo taasi may jirinba walow dee markaa ninkani dabaqada abu xaniifa bal dee abu xaniifa hadu doo kaba roon yahay isaga e waa bal markaa nisbadu cikrmat e bnu camarna hore inuu soo maray waa nin siqaaru taabiciin kaba mid ah oo aynu soo aragno isna reer yamama abu ahaa ama reerkan buu kaba mid ahaa un reerkan reer bani xanifa waxaanan soo nidhi waa siqe lakiin markuu yaxya ibn abi kahiir oo isaguna deegaanka ama reer yamama ahaa kaba warinayo ayay riwaayadiisa culimadu yidhaahda idiraab baa kuba sugan lakiin maxaa caawa cusub isxaaq ibn abi dalxata waxaana inoogu sugan inuu yahay anas ibn malik buu xadiidka ka warinaya de waa taabici markaas waa taabicigaas cikrima waan nidhi waaba taabici isxaq marka anas ibnu malikna isxaaqan adeerkii weeye manaa isxaaqani waxa weeyaan waa isxaaq ibnu cabdillahi ibn abi dalxata weeyaan oo abu dalxaan loo tiriyo waa awowgii horta aabihii ma aha abu dalxana ee wuxuu qabayba umu sulaym oo anas ibnu malik hooyadii ahayd waa saxaabigii jaliilkaa zayd zayd ibnu sahl <clears throat> marka waxa uu dee yahay aabihiisan dee imika abu dalxa waa awowgii oo waa loo tieriye aabihii cabdillaahi baa la yidhah ma waa isxaaq ibnu cabdillaahi ibni abi dalxata cabdullaahigaas iyo anas ibnu malik baa xagga hooyo ka walaala ahaa saasuu adeer ugu yahay kale cabdillaahina dee waa ninkii umu salama qisade umay umu sulaim baan ujeedaa qisadeedii dee sawirkeedii badnaa uu kuba sugna iyadoo ilmo yaroy dhashay oo dhintay uu jiro inaanay odageedii u sheegin ay tidhi ibnuka ugu roon yahay waxay ka dhigtay inuu ladnaado xanuunkiiba kaba go-ay meelna waa ku dadan yahay oo waa iska hurdaabu isidhi markaas deedna ay cashaysiisay waa soomanaayey isu diyaarisee la kulmeen markuu la kulmay dabadeed ay tidhi ilmaha la aaso isaguna aadtaa ugaba cadhooday markuu rasuulka ilaahayna uu sheegay u ilaahay habeenkiina ha idiin barakeeyo waa ninkii ku dhashay aabihii weeyaan ninkii dee arrinkaas iyo habeenkaa dhashay xadiidkana ay kuba timi in dee waxa weeyaan dad fiican uu yeeshay oo dad toddoba iyo sideed ah oo qur-aanka dhammaan wada bartay ama wada xafiday isxaaqan baa ragga kaba mid a bal ninka ugu mudan weeye raggii ilma cabdillahi bn abi dalxata ugu mudan kolley iyo maamana isna waa joogay ilaa waktigii reer bani hashim ama cabaasiinta ay qabanayeen ba kolley iyo maamo waa joogay <clears throat> bal ninkaasba weeyaan waa nin marka la eego xifdi iyo itqaan leh oo kollay marka la eegona khayru ikhwatihiba isxaaq bn abi dalxata ee waxaan leynaha waa isxaaq bn cabdillahi bn abi dalxata wuxuu yihi markaas adeernimadu haddaba waa ta aan soo sheegayo dee aabihii bay xaggooyo ka walaal anas ibnu malike qaala wuxuu yihi anas ibnu malik baynama waqti naxnu anagu fi lmasjidi masjidka aan ku suganay ashan masjidka ku suganna waa cahdiya ama lcahdi dihni weeye huma haddee jinsiya waxyaalo waa masjidkii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu aleyh madiine kuba yaalay weeye maca rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisa anagoo ah oo masjidkii joogna id waqtigaa jaa-a waxaa yimi acraabiyun nin reer miya ee markii uu soo galayba kaadida lama fadhiisana markii hore waa u yimiyo o waaba tan bal riwaayaadka qaarkood walow xadiidka anas iyada bukhaari dee xadiid marka abu hurayre u ahaa lakiin xadiidkan duruqdiisa qaarkood ee asxaabu sunan barhkood ay wariyeen ayaa xawa kuwa sugnaa inuu tukaday masjidka uu kuba tukadayo dee waktigaa horteedba oo umalaa dee dabadeed markaa uu yihi allahuma la allahuma irxamni wa muxamada walaa tarxam macana axadan waa taas kale bukhaari iyada riwaayo abi hureyre bay ahayd ninkaas ee lafdigana sidan isaguma xidhnayne laakiin riwaayada ee bacda asxaabi sunan ay warinayaan baa dee ninkan kaba dhigayo inuu yihi ilaahu aniga iyo nebi maxamed u naxariiso cid kale ha unaxariisanin labada iyo naxariista lagu koobo rasuulku uu ku yihi salawaat ullahi wasalaamu alayh laqad xajarta waasican shay ballaadnaa oo waasic ahayo dee kaas waxa weya cid kastaba gaadhayay ayaad soo cedhiiriday marka dee ku koobtay un laba ruuxun dee markii dambe haddana waa ku dhaqaaqayba inuu markay kaalidii qabatay masjidkii un laba fadhiistay <clears throat> faqaama waa kacay yabulu isagoo kaajaya fi lmasjidi faqaala asxaabu rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii baa waxay idhaaheen mah mah macnaa waa kelimo ay kaga joojinayaan waa kelimatu zajrin weeye waa joojin ay leeyihin war ka da-yo oo ay ka joojinayaan ficilkan uu laba yimi oo kale waa kelimo zajri ahaan loo isticmaalayo ee waana imika halkan mukarar baa xadiidka inoogu sugan hadeedana way sukumiyeen walow dee markaa waa ismoomiyin cala sukuno markay de oo kale tahy waa ficilkan bay u diidayaan hadday ruux hadlayo oo kale mah mah lagu yidhah ama mahba la yidhaha keligeedna macnaa uskut buu noqon oo waa zajrin hadalkii laga zajrinayay noqon imika waa ficilkiisanu laba imanayo kaadida masjidka ayuu waxa weeye ay u diidayeen sheekuna wuxuu halkan sharaxananaya kaba soo naqlinaya saaxib almadaalic oo in badan uu sheekhu wax kasoo naqliyo markay luqo iyo waxyaalo noqoto de waxa weeyaan waa kitaabka madaalic la yidhaha kitaabkiina hata waxaan filaya de horena loo madbaciy lakin imaka isagoo muxaqaqa sooma xabaaban de aan ma kale ka war helay uni lakin mahaye Eh, waa kale waa madalica ah, marka alanwaar ba la yidhi cala صaxiix اlanhaar oo kitaabka mashaariq alanwaar la yidhaha qaadiciyada isna madbuuca kale kaas bu dee bal matalan uu daba socday ama uu yahay ba dee kale kitaabkaasa ka horeeyey isaguna baabkiisun bu kuba yimi waa lugaadkan khaasatan صaxiix muslim iyo bukhaari iyo saa dee kitaabkaa kale isaga asalkiisaba ah mashaariq anwaar bowiye mashaariq anwaarna waa madbacaysan yahay lakin imika kam si fiican ba bala imika waa hagaag baa loo taxaqiijiya saad maqlay ibn qurqul la yidhah baa loo kale culimada maqaaribada ayaa wuxuu kasoo naqlinaya kelima sajri waye asalkeedu wuxuu abu leeyahay ma haadaa buu ahaa e lakin waxaa la gooyey dee iyo aliftii maada iyo baa la gooyey takfiif ahaan loo gooyey oo bal matalan markaa kolkol iyo miimta bedelkeeda ba iyadoo lagu bedelo bah bah la yidhaahaana waabay jirtaabay adigu markaasay nooguma sugan halkan adigu waa zajrin ee kolle riwaayaadka xadiidkana fatanaawaluuhu oo kolleyda waa hadal un bay wadahayd ficil barhkood baa kuba kacay lakiin rasuulka wada joojay markaasaa qaala wuxuu yihi anas qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam laa tuzrimuuhu kaadi ku goynina buu yihi dacuuhu iska daaya fatarakuuhu de markii rasuulka ilaahay saa yidhi bay ka tegeen xataa baala ilaa uu kaadidiisii dhamaystuu kaajay uma ina rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam dacaahu ninkiibu u yeedhay faqaala lahu wuxuu ku yihi isagoon canaanan aan dagaalin hadal dee dabacsan kula hadlaya waxna u sheegaya ina hadihi اlmasaajida masaajidan e waa masjidkan iyo wixii lamida waa masaajidie laa tasluxu uma suubanayso shayin shay min hada albawli waa kaadidan iyo qadari waxyaalaha wasakda ah ka mid ah waa m dee masaajidani wax usuuma suubanayso oo meel lagula yimaado waxyaalaha caynkaasa maahae waa meelo laga dhowro inamaa hiya iyadi waxaa loo loo dhisay loo diyaariyey un lidikri llaahi caza wajal waxay usuubanaysaa waa ilaahay xuski iyo wasalaati salaad lagu tukado iyo waqira'ati lqur'aani qur'aan lagu aqriyo taas bay usuubanaysaa sidaasuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoon canaanan dagaalin maxaad waxaan u samaysayaan u odhan ayuu saa u baray rifqiga iyo ludfiga iyo ay kuba sugan tahay aw kama qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam ba adigu bal cibaaradii waa shaki oo ka lafdigii kol kolna markaa cibaaradan dee inuu lafdigu kan ahayo inuu macna meeshii laguba wariyey oo kale o marka in xadiidka macna lagu wariyo ama shaki uu yimaado waxyaalo khaasatan hadduu dee ibhaam waxmeelo ay ibhaam galaan oo kaloo shaki yimaado ayay adabtu tahay sida fiicani tahay in la yidhaaho cibaaradan aw kama qaala rasuulu llahi salى اllahu alay slam maha xadiidka oo lafdigiisii lagu wariyon shaki jirin in la iska raacinayo une laakiin marka dee shaki jiro ama se macno lagu wariyo ayaa taa la odhanaya saasuyo dee alfiyadiisa lahaba waqul akhiira aw kama markuu macnaha ka hadlayo wey arriwaaya bilmacna waqul akhiira aw kama qaala wama ashbahahu kashaki fima abhama aw kama qaala iyo wixii lamida dheh marka ad xadiidka macno kusoo naqliso sa de haddii shaki galo wax dee ama shaki meesha uu dhaco w meesha kaa yar ibhaam galay iyadana aad odhanayso ama intaasoo lafdigu kii aanu ahayn aw kama qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala anas ba wuxuu yihi faamara wuxuu amray rajula nin min alqowmi qowmkii kaba mida waa dadkii fadhiyey ayuu ihi rasuulka ilaahay amreeyo fajaءa ninkii wuxuu la yimi bidalwin dalwi ayuu laba yimi min maain biyo ah fashannahu waa halkii horena sabbahu baynu soo maray barhkood baaba halkan sadnahu ku dambiye iyadana laakiinta dee usuusha kuba timi intooda badan waa shiin fashawaana sadna iyo shanna halkan isku macnay kaba dhigeene fashannahu macnaha waa ku shubay oo biyihii waa wadaanta lagu soo qaaday ayuu calayha madalwiga lagu soo qaaday ayuu calayhi cala lbowl waa mawdicii dee uu ku kaajay oo kaadidii ayuu markiiba lagu shubay taas buu ihi bal xadiidku waa xadiidka keliya ee duruqdiisii aan bal masala kollay wala de anas xadiidkii unbuu ahaa kolle waa xadiid keliya an lena alfaadihiisu yar kala waxa weeyaan walow laba raqam oo imika uu kala siiyey qolooyinkan kitaabka tarqiimiye marka laega tarqiimkii caadiga ahaan duruq aana isaga dhigin bal xadiidku markaas horta de kolley axkaam kala duwan baa inooguba sugan waxaa iyada inoogu sugan xadiidka aadamiga kaadidiisa nijaasnimadeedii way inoogu sugan tahay oo dee waana arrin lagu ijmaacsan yahay kolley mid yar iyo mid weynna culimadu wax farqiga u yeeleen maba jirto laakiin ilmuhu khaasatan idankii yaraayeen weli wax cunto aan qaadane caanahan un ku kaaftoomaya bal markaa fudaydin baa jirta walow dee nijaasta ay halkeedii tahay takfiif aynu arki doono oo casharka caawa bay nooguba sugan baaba jirta horta taasi way noogu sugan tahay arrinta kale muhimka inoogu noogu suganna waa masaajida xurmaynteed iyo dhowritaankeed iyo wixii aqdaarah iyo wax alla waxaan iyada la ahayn in laga ilaaliyo oo lagaba dhowro taas iyada waa tan rasuulka ilaahay ba salawaat ullahi wasalaamu calayh ina hadihi lmasaajida laa tasluxu lishayin min hada albawri wala alqadar taas baa rasuulku yidhi marka in la dahiro la nadiifiyo wixii nijaasaada wixii aqdaara wixii aan iyada u laayiq ba lagaba dhowro taas baaba iyada inooguba sugan xadiidka oo dee ay xataa candhuuftii lagu tufaya iyo wixii ay kaba mid yihiin dee waxyaalihii lagaba dhowrayay waxa kaba midee nusuusta ay kuba timi dhawaaq saro oo dhawaaqa saro loogu qaado khusuumaadkii iyo meeshii meel lagu dooday in lagaba dhigo in wax lagu iibiyo ama laguba iibsado ama caquud kale lagulaba yimaado waxyaalo kolley umuurahaas ba iyaduna inooguba sugan oo kolley taas weeye <clears throat> halkana qolooyinkiina sharaxaysta imaam nawowi umuuro ku tacalluqsan masaajida iyo waxyaalaha aadaabtooda oo masaa'il ah oo si fiican u soo talkhiisiyo toddoba masalo uu gaadhsiiyey oo anan yar wada tatabuci karahayn ayaa halkan nooguba sugan oo weliba dee kolley intaasi kuma dhammeeyo kitaabkiisan weyn ee majmuuc ama sharxu muhadab oo kale isagoo weliba abwaabta dahaarada markii la joogay unbuu adaabta kusoo arooriyaaye soddon masale in ka badan halkani waaba toddobe ah ma labayo soddon ama saddexiyo soddon ayuu soo arooriyaayo umuuraha dee waxa weeye masaajida iyo aadaabteeda iyo umuuraha kuma tacalluqsana walow dee ahimo intaa ka badiyaaba ay jiraan oo dee kutubtan arkay kitaabka ugu weynee uguna mudan marka la eege janibkaas oo kale waa kitaab imaam la yidhaha sarkashi leeyahay waxaa lagu magacaabay iclaan masaajid biaxkaam masaajid oo kallii dhowr baab oo dee marka hore bal wixii kacbada iyo ku tacalluqsanaa masaa'il xooga ayaa uu dhigto haddana rasuulka ilaahay masaajidkiisii baytulmaqdis marka kalena masaajidan kale masaa'il aad iyo aad u badan kalley kitaabka yar dambeeyo o xambaliyulmadhab la yidhaahda iyo tuxfat rakac wasaajida isna mujaladi waa jira oo kale dee isaga lakiin kitaabkaasaa ka asilsane laakiin isna kolley masaa'il sooba kordhiya dariiqiisiina mara bal waxaan leenahay adaabtii iyo dee waxyaalaha kuba tacalluqsan waa badan yihiine waa inahan imika xadiidkasta casharku inoogu socdo kaba soo qaadanayno qolooyinkiina kitaabka haystana wuxuu kaba hadlaya sheekhu halkan fadhigii masaajidka ruux muxdith on wayse qabini fadhiisanayay taas waa ay kuba sugan tahay oo uu leeyahay hadduu cibaado ufadhiyo sida ictikaaf cilmi la aqraya san oo kale mawcido la dhegaysanayo salaad la sugayo waana muxdith oo kale ee fadhigiisi waa fadhiga cibaado ama mustaxabkaba ah haddii laakiin a iska fadhiyo uun waa iyadna mubaax buu noqon walow barhkood karahay ka cabire mubaax buu noqon seexashadii masaajidkau kaba hadlaya oo culimada qaarkood ay dee kollay agtooda karaahiya ay kaba dhigayeen shakuna uu leeyahay dee waa banaan tahay un kol haddii aan wixii dee loo dhisay waxyaalahaas aanay ruux ay kuba shuqlinahayn oo kale waysadii masaajid dhexdii lagu weysaysanaya iyo marka dadka ciyaalka yaryar iyo majanin iyo soo gelitaankii on roo aan roonayn ciyaalka aan tamiiska lahayn weeye laba wadin iyo bal umuurahaas oo kale ayuu kaba hadlaya bal waxaan leeyahay egta kolley waa mufiidi waana ta sheegayo de intan inaanay kuba dhamayn kutubo gaarina ay jiraan isaguba naftiisa aada ugaba badiyo kitaabkiisa sharxu muhadab ay waxyaalaha kale bal matalan inooguba sugan intaynaan masaladan dee khaasatan aynaan gelin waa alrifq biاljaahil watacliimhu ma yalzamhu min gayri tacniifin walaa idaa ruuxii jaahilka ahaa in marka wax loo sheegayo aan hadalkii dee iyo dagaal hadal uu ku sugay iyo taas aan lagula dee waxa weya loogu sheegin si dabacsan oo dhibrina ay ku sugan tahay wax loogu sheego oo bal matalan waxaan u leeyahay haddii aanu dee mukhaalafadan iyo waxaan istikfaaf daraadii aanu ulaba iman iyo fudaydsiyo cinaad oo taasi iyadu dee jawaab kala yeelan lakiin ruuxiisan oo kale ahaa si dabacsan wax loo baro oo kale arrin kaloo muhim oo kuba sugan oo xadiidka inooguma sugani waa dafcu acdami dararayn bixtimaali akafihima waana qaacido kolley guudba weeye waa laba darar laba dhibood hadday gudboonaadaan oo kollay dee mid laguba dhacayo waxa weeyaan waa taweyn baa laga tagaa laga fogaadaa iyadoo la dee matalan lala imanayo lagu dhacayo ama ixtimaal deed sii yarayd oo kale oo imika laba mafsadaa meeshii taalay ruuxii imaku kolley mafsada way dhacday oo dee waa tan kaadidii masjidka kaadidan uu ku kaajayey markii oo lagu gooya waxa weya kaadidii mafsaday haydba haddii imika markii lagu gooyana mafsado ka weyn baa ima layd meel aan markii hore kaadidu gaadhin hadduu la kaco inuu gaadhsiiyo waa mafsadatii hore kaba weyn isaga naftiisa darar inay kaba soo gaadhaan goyntan laguma gooyey dharkiisi iyo badankiisi inuu nijaasoobo umuurahaasoo mafsadadii hore kaba badan marka haddaba maxay noqotay in mafsadadii yarayd loo dulqaato laiska daayo si taa weyn looga badbaado oo kale dee janib kale noqota waa muqaabilkeedun oo kale tacdimu matala taxsiilu acdam lmaslaxatayn oo kale haddii meesha laba maslaxa ay jiraan laba shay oo mid kasta maslaxa ay ku sugan tahay lalama wada iman karayo ee eh, laakiin waanay kala mudan yihiin dee waxay noqotaa in maslaxada fudud ama tasa yar laga tago si taweyn loolaba yimaado oo tafwitu adna almaslaxatayn litaxsiili acdamihima halkana waa irtikaabu akhafi dararayn waa dee tafaadiyan liacdamihima dararka weyn si looga badbaado ayaa ki yaraa loogaba dhacaya bal waa xadiidka ta inoogaba sugan arrintan de culimadu xagga marka la eego rasuulka ilaahay waxaanu taa u yidhi waaba umuurta aan sheegnay oo ilayna laba maslaxa way ku wada sugnaayeen sugnaayeenoo mid waa hadii kaadidii lagu gooyo isagii baa barar kaba soo gaari lahaa nijaasna kale way dhacday oo taa lama kor yeelayo dee inay sii siyaadaana waa bal matalan taas horta isagii baa barar ugaba iman lahaa arrin kalena way jirtaayoo ah imaka in baa nijaasu gaadhaye haddii la kiciyo oo kale waa nijaasi oo sii badan lahayd saa daraaddeed baa rasuulka ilaahay yihi uu iyagii uguba diiday arinta kale de bal matalan waa tii baabku inoogu baabaysnaayo dhulka markay nijaastu gaadho ee la dahirayo iyadoo dee la qodin biyaha dee kolley waa khilaaf xanafiya meesha jira khaasatan iyagoo dhulka adag iyo dhulka dee jilicsana kala qaada iyagu haddii dee ay biyuhu hoos u gelayaan iyaguba taasay ku kaaftoomaan walow nawoy imika idlaaqayo in qowlkoodu taaye laakiin dhulka adag meesha dirid oo kale ani wixii markaa biyuhu hagaag ani hoos ugu gelay ayay idhaahaan waa la goynayaa imika halkan kala qaad may jirin rasuulka ilaahay biyo ku shuba un buu yidhi marka biyaha lagu shubayo ayaa dahirayo bal taasna waxa weeya waata inooguma sugan tarjamadu ay inooguma sugnayd qolooyinkiina haysteyn kitaabka kolley aniga dabcadayda ayaa khalal jira ma garan karana dabcadiinaase hadday dee bal khalalkaa waynu idinku hadday jirtana meeshaan idiin shaarayaaye waxaa meesha iguma sugan halkan oo arrin kaleo iyadna muhima ana kusaalata najaasati daahira bal maxay tahay haddii aan maro maydhayno ama in sanoo kale dhulkii la maydhay ama wuxuun la maydhayo wixiina waa wax nijaas lagaba maydhayay biyihii baa lagu shubay biyihii meeshii way ka dareereen meeshiina way dahirantay waxaa biyahan dee ah wax lagu maydhay taas baa gusaalo lagu magacaabaa de hadduu marka hore mara nadi in uskagun laga maydhaya ahayd oo nijaasi jirin iyada taasi hadal kama taagno biyahani dee uska kama ahaadeena laakiin sidooda daahir weeyo jirkay gaadhaan iyo maraday gaadhaan ma nijaasaynayaan weeye laakiin wixii laga maydhayay marada haddii uu ahaa nijaas ama sanoo kale dhulkiiba weeyaan oo biyii de inay halkii kuma ekaana way durdurayaan baali biyo oo lagu shubay halkii meel ka shaysay gaadhayaan oo masjidkii kaba miday gaadheen haddaba taas baa gusaalo la yidhaahaa wuxuu markaa sheekhu leeyahay xadiidka waxaa inoogu sugan oon ka qaadanayna gusaalata najaasati daahira najaas kol haddii dee nijaasina meesha way daahir noqotay waa biyihii ka soocmay waxaan la maydhayey ee laga nijaasta lagaba maydhayay daahir weeye daahirku macnuhu waad ku dahaaro qaadanaysaa ma aha e laakiin jirkay gaadhaan iyo maraday gaadhaan iyo meeshii dhulkay gaadhaan waa daahir oo maaha dee nijaastii way tagtay way suushay waxaan biyahan iyaga ka baxayna nijaastii ma ay raacin haba dahirate bal taasba wey taasaa xadiidka inooguma sugan bu leeyahy marka waa halkan leeya khal ba aniga sharaxaya kuma sugane marka masalada markuu dhiganayo wahadi masalatu fiha khilaafun bayna alculamaa idinkaa yar eegan qolooyinkeena sharaxaysa masalada culimada dhexdooda khilaaf baa ku sugan buu leeyahay ujeedadu imaka xadiidka daahirkiisu waa taa laakiin marka la eego culimo wixii najaasta ka lagu maydhay ee biyaha ahaa maxaa xukunkoodiyo khilaaf baa jiro shaaficiyada agtoodana saddex weji baa jira kolley wejigu oo waxa qowlka marka la ka hooseeyo asxaab alwujuuh baa lahaaye markaasuu yihi axaduha anahaa daahira waa mid waa ina daahir qowl labaad baa jiro ina nijaas baa lagu maydhay wixii waa nijaas wathani anaha najasa wathalithu in infasalat waqad dahura almaxalu fahiya daahira wain infasalat walam yadhur ilmaxalu fahiya najisa qowlka saddexaad waa nin qowlka uu sheekhu dooranayo ama ay raajax yeelaane wixii baa la eegi meeshan ka soocmee biyo ahaa haddii dee meeshii wixii la dahirayay uu daahir noqdo nijaasta ay ka suushay iyada markaa khusaaradeedna daahir bay noqon laakiin weli haddii la arkayo inay nijaastii baaqi tahay nijaasti ay baaqi tahay meeshii baaqi ku tahay waxaan soocmaya ee iyada ka soocmayaan iyadiiba may daahirmin maxalkii muu daahir noqone nijaas bay noqonaysaa marka cibaarada i dhacdeen laya eegtay waxa weeyaan hadday idinkana idin taalo halkaasaa waxaa dhacday walam yadhur ilmaxallu fahiya najisat biijmaaci lmuslimiina nijaas weeye muslimiinta ijmaacooda marka hadday idinkana aniga ii yaala ii taallo khalal weyn baa jiro ugu yaraan sadar iyo barh baa meesha ka dhacsan hadalkii sheekha ah aniga dabcadayday taasi ka dhacsan tahay waxaan maaha saddex qowl buu marka horeba soo sheegay saddex khilaaf buu sheegay haddana waa qowl tafsiir oo dee ijmaac markaa qowlkan ma jirayo waxaa cibaarada markaa ahayd aniga iga dhacsan aan wada aqriyo fa hiya najisatun wahada thaalithu huwa saxiixu وhda الkخلاaف ida انfaصلت غayra متغayiraة ama ida انfaصلت متغayiraة fahiya نaجiسaة بإجماع المسلimiin markaasa hadalku noqonaya intaasaa iga dhacsan idinka miya idin taala caadi ba idinku qorantay bas wey haddaba aniga waa khalalka kitaabka nuskadayda weeye oo wuxuu de sadar iyo bar baa markaa noqon kara de waa qiyaastayda marka noqon karo macnuu markaa muxuu noqonaya qawlkani waa la kala qaadi shaygan in biyahani hadday iyadoo meeshii ay dee aanay daahirba noqon ay iyagu isbedeleen oo biyihii way oo waa la arkaa ama lawnkii ama urtii ama midabkii uxunba ama dhadhankii baa doorsoomay marka waa nijaas waayo shaygu dee bi hadday doorsoomaan nijaas ku doorsoomaan nijaas bay noqon jireen haddii laakiin aanay doorsoomin ay caadi yihiin iyada markaa de waa taa qawlkaa tafsiilsale waa daahir iyo ma daahir maaha hadalkoodu yahay lakin wixii doorsoomay iyada biijmac muslimi halkaasay utaala ee kale idin saxantay kutubtiina waa caadi alxamdulilah bal umuurihii xididka imika aan sheegaynen kama sheegaynen taa wey baabu xukmi bawli ifli radiici wa kayfiyati gaslihim hada kani baabu xukmi bawli ifli waa ilmaha yar kaadidiisa xukumkii alradiici isagu naaska shaqaya ee weli aan cunto dee caana waxaan ahaynba aan istiqlaal ahaan iyo iqtida ahaan iyo taas aan u qaadan iyo wa kayfiyati gaslihi bal kaadadiisaasi maxaa xukumkeedu yahay waan arki doonaa iyo sida bal loo maydhayo halkii ay gaadhay sida maradii oo kale loogaba maydhayo taas buu baabkii yahay adiflina imaka halkan bal waxaan kaba dhigaynaa sabigii un baan kaba dhigaynaa kollay xaadisna waan arki doonaa biidn illahi tacaala xadaثna abubakr bn abi shaybata w abu quraybi qaala xadaثna cabdالlahi bn نmayri qala xadaثna hishaam can abihi can caiشhaةa zawji الnabiyi slى الlahu عalayhi wasalam hishaamku waa hishaam ibnu curwe maha hishaam ibnu xasaankaynu habeenadii dhaweyd aynu suku inagu soo noqnoqonayay aabihii curwat bnu zubayr baanu xadiidka ka warinaya curwana habaryartii caaisha waxay tihi caaisha ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay kaana wuxuu ay utaa mid loola yimaado bisibyaani carruurta yaryar khaasatan marka ay dhashaan baa loola iman jiro oo loo keeni jiray fa yubariku calayhim waa barakaynayo macnaa uu ducaynayo barake ilaahay barakeeyo ayuu ugu ducaynayo wa yadcuu lahum waa dee bilbaraka in ilaahay khayr iyo barake iyo dee salaax ayuu uga ducaynayay wayuxanikuhum waana u dhanxalagaynayo dhanxalaga intuu dee timir iyo wax loo sido u calaaliyo markuu u jilciyo ayuu taxniigu xanak waxa la yidhah waa dhan xalaga xanak la yidhah taxniigkuna waa dee timir iyo wax lamidoo loo calaaliyo loo jilciyo marka halkaa dhan xalagiisa saa loogu dhejiyey si muudkaas iyo waxyaalahaasi ay bal calooshiisa u galaan dee waana rasuulkii ilaahay ayaa calaaliyey riiqiisii weeye ducadiisan iyo barakayntiisana waa tan la socoto tabriigiisan ama ducadanu barako uguma ducaynayo haddaba tan baa loogu keeni jiray oo dee bal matalan oo taxniiggaasay ee culimada ay kaba dhigaan waqtiyadaas inay iska istixbaab tahay dadka ahlulfadli wasalaax dee si ay una duceeyaan iyo taas in looba geeyo ay tadna uba sameeyaane fa yubariku calayhim wa yuxanikuhum macnaa wuxuu xanagooda iyo ugu dhajin jirayba oo halkaa dee timir iyo wax lamidoo uu calaaliyo sidaa ugu marmarin jiray de wax ku culusoo hoon maaha wax yaroo khafiifo aadna u jilciyo halkaas si muudka iyo waxyaalahaasi ay calooshiisa uguma dhaadhacaan dee ducadeedna waa tan laba socota saasaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh arrinkiisa u ahaa markaa fa utiya bisabiyin oo waxaa loola yimi markaasoo loo keenay maalin sabi sidana loogu keenay markaa ay dhashaan baaba kolkol dee loo keeni jiro dee kitaabkaaba inooguba iman oo kale iyadoo rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh taas waxa weeyaan loo keenay markii ay dhasheen be dee cabdillah bin abi dalxan imakaan hadal haynay ayaaba kaba mid ahaas oo markii uu dhashay intii aan laba anqarin waxba taas ayaa waxa weeye yaa loo geeyay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh qoloyin kale oo ansaar ahana waan arki doonaa biidn illahi taala kitaabka gacmo kusugantay de waa kitaabka waa waasaco de waa kolley bilowna waan ka jooganaa fa utiya bisabiyin ilmo yar baa loo keenay maalin maalmaha kaba mida fabaala calayhi sabigii yaraa rasuulka ilaah oo haya dhabtiisiiba kuba haya ama si kaleba u haya ayuu ayuu kaaje oo rasuulka ilaahay buu ku kaaje fadaca uu dalbay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bimaa in biyo in biyo loo keeno yihi keen ayuu dalbay faatbacahu waa biyihii ayuu raaciyey awlahu kaadihiisi halkii kaadihii uu biyihiisaa ugu shubay un walam yaksilhu anaa gasli uu ku xeel dheeraaday oo u sida dee nijaasta kaleba loo maydhiyo waxyaalaha u maydhay u maroojiyey maradii may jirin biyuhu musaa ugu shubay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kolley bal axaadiisu way inoo socotaa haddii ala yidhaaho oo waan arki doonaa alfaadaha iyadana xadiidka dee markaa dambe baanan yar wada eegi doonaaye bal intan horeta inoogu sugan oo dee marka dambe aan inoo soo noqonahayn waa xaggan taxniiga oo aan macnihiisa sheegnoy dee culimadna yidhaahaan halkan ee istixbaabkiisa ay kuba tagaanba ay taas baa iyada inooguba sugan waana rasuulka ilaahay ta ay ulaba iman jireen waa xaalal wilaada iyo dee dabadeedba way ulaba iman jireen rasuulka ilaahayna tawaaduciisii rifqigiisii badnaa cishradiisii fiicnayd ayaa kuba sugan oo dee carruurta yareer loo keenayo waa kan qaadi jiray hayn jiray dhabtiisuu saarayay dee bal had markaa waana ilmaha yaroo dee markaasaa dhacaysayba dee tanun maaha suuradan waktiyo kalena rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh inay kuba kaajaan dee arrinka kale inooguba suganna waxa weeye uun bal san uu rasuulka ilaahay kaba yeelay ilmihii yaraa kaadidiisii taasna axaadiisa dambena way nooguba imano waa masalada dee baabka maqsuudkiisa in marka dambe yar eegi doono وxadaثna زhayr بن xرb qal xadaثna jarيir عan هisham عan abihi waa sanadkii intii dambe عan caiشhaةa qalat anaha qalat utiya rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa waxaa loola yimi bisabiyin sabi yardacu naaska jaqayo waa jabi sabi aan dee weli naaskii laga gurin waa ilmaha yari inta aan naaska laga dayn weeye oo dee bal matalan ah mid naaska jaqa aan waxa weeyaan weli aan naaskii laga dayn baa loo keenay rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh fabaala fii xajrih ama xajrih hore horena waan usoo maray dhabtiisii ayuu ku kaajay ilmihii yaraa waa hayay rasuulki ilaahayna salawaatu ullahi wasalaamu aleyh ilmahan yar fadacaa wuxuu dalbay bimaa-in biyo in loo keeno biyo fasabahu waa biyihiibuu ku shubay caleyh meeshii unbuu saa ugu shubay isagoon gacantii dee la maroojin isagoon maydhin biyihi intaasuu ku kaaftoomay rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh وxdثna اسحاq بن ibrahيm qال أخbarana عيسى qال xadثna هisham بhda الاسناad mثl xadيث بن نmayri macnaha waa riwaayo inoomay soo noqonay sanad waa ixaaleeyo xadiidkii hore inoogu ixaaleeyey waxaanu soo aragnay hishaam بن curwo markii hore waxaa ka wariyay cabdالlahi بن نmayr waa sanadkii koobaad sanadkii labaadna waxaa kaba wariyay jrيr iبn cabdالحamid laftigoodina waan aragnayoo laftiga ibnu numayr isaguu kuwa wariyey ana rasuulallah uu ka dheeraa lafdigan jariir oo dee laftiga jariir utiya rasuul llahi sala allahu alayh wasalam bisabiyin yardacu halka kaa hore ka ahaa kaana yu'taa bisibyaani fayubariku calayhim wayuxanikuhum bal markaa taas weeye weliba cibaaradaa walam yaqsiluuna ay la socotay haddaba imika maantana ciisa bnu yunus ibn abi isxaaq asabiici baa xadiidka warinayo hishaam ibnu curwo ka warinayo waa nin saddexaad oo hishaam kaba wariyey sanadku waa kii hore uun laakiin lafdigiis muxuu la mid yahay lafdigan xadiidka ciise can hishaam xadiidka cabdillaahi bn numayr can hishaam ee hore ayuu la mid yahay kaas buu laba mid yahay macnaa farqi udhexeeyaana maba jiro bal xadiidkaasi xadiid caaisho ahaa xadiid labaad oo iyadan xadiidka caaisho ahayn ayaa halkan aan dee waan israacinayna waayo mawduucooda mid ah ayaa halkan inooga bilaabmayo wuxuu yihi markaa muslim raximah llahu tacaala xadaثna mحamed بn رمح بn الmhاجiri qala أخbarana layث عan بn شihاab عan cubayd الlahi بn cabd الlahi عan أmi qaysi binti mxsn أnaha atat rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم bibni laha bal sanadku kollay umu qaysun baa imaka inagu cusub caawa hore umaynaan soo arag waana inoo soo socotaayo hadal ay ba iyada wax lagaga sheegaya matniga xadiidka inoogu sugan duruqda dambe waa dariiqa dariiqan ku saddex noqonaya ama sanadka saddexaad taasaan la yar sugi doonaa ee cubaydullahi bnu cabdillaahina waa nin fuqahadii madiine toddobada ahayd kamida ah sabtiya ah, caabida ah, oo hore aynu usoo aragno cubaydullahi bnu cabdillahi bni cutbat bni mascuud waa fuqahadii ayuu kaba mid aha toddobada ahayd cubaydullahi bnu cabdillahi bni cutbat bni mascuud waa markaa aabihii buu cabdillahi bni mascuud adeer ruma u yahaybe ayaa weeye ninkan markaa ka warinayana umuqays maxay tidhi haddaba anahaa haweeneyda umu qays atat way timi rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay bay bibnin laha inan iyadu ay dhashay oo lam yakul idacaama cunto aan cunin cunto aan cunin macnaa waa calaa sabiili taqadi macnaa caano ayaa dee ay ahayd waxaa isaga uu markaa qaataaba kollay lam yakul idacaama waa cunto uu dee calaa sabiili taqadi u cuno in markaa taasi ma mancinayso xaggii taxniig oo kale waxaa yar ee aynu soo maray taxniig oo kale iyo haddii w calaa sabiili tadaawi malab la leefsiiye ama wax yaroo kaloo la leefsiiyo calaa sabiili tadaawi oon caana ahayn umuuraha ninaymo aha wuxuu ku kaaftoomayo oo istiqlaal ahaan u cunaye umuurahaasi halkan meesha xukumka ma bedelayso laakiin cunto ma cunin oo de ma gaadhin wakti uu cuntaba ku kaaftoomay caanahaas unbaabu ama naaskaasunbaabu jaqayay fawadacatu fii xijri markii ay u timi rasuulkii ilaahay ayaa waxay saartay ilmihii yaraa waana dee cishradii fiicnayd iyo tawaaduc iyo ladfigii rasuulka fii xijri ama xajri dhabtay udhigtay u saartay fabaala ilmihii yaraa baa rasuulkii ilaahay ku kaajay qaala wuxuu yihi markaas waxaa la arkaa ana cubaydullahi bn cabdillahi de iyadaanu kaba maqlay falam yazid ma ziyaadin rasuulkii ilaahay calaa an nadaxa inuu ku rusheeyey oo uu ku daadiyey un bilmaai biyo halkii kaadidii intaa kaba badin intaasuu ku kaaftoomay bal duruqda xadiidkeedu ay leedahayna waaba kuwan waxadaثana yaxya bnu yaxya wa abu bakr bn abi shaybata وcmr الناqd وزhayr بن xرb جamيعا عan iبn عuyaynata waa afartooduba waxay xadiidka ka wariyeen سfyaan iبn عuyayna isaguna can الزhriy zuhrina waa kii xadiidka horeba inoogu sugnaa waa iبnu شihaab ayaa imakana nisbadiisii ah zuhri reer beni zuhra waa rasuulki ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh reerkii dhalay hooyadiida ay kaba dhalatay u abtiyaga ahaa markaa reer beni zuhre ibnu shihaab ayay ka wada wariyeen ama zuhri bi hada lisnaadi isnaadkaa maxay ah can cubaydillahi bni cabdillaahi can ummi qays binti mixsan wa qaala waxaanuu yidhi halkan isaga laftigiisa fadacaa bimaain biyo ayuu dalbay rasuulkii ilaahay farashow meeshii buu ku rusheeyuu ku daadiyey un وxadثnيi xrmلة بن yaحyى qال أخbarana بن وهb qال أخbaranii yunus بن يزيد أن بna شhihاab ina شhihاab xadiidka duruqdiisa ina شhihaab baa ku sugan waxa weeyaan ina شhihaab ayaa أخbarahu u waramay wuxuu u waramaya yunus بن يزيد الأyli o qaala wuxuu yihi markaas أخbaranii waxa ii waramay cubayd الlahi بن cabd للahi بن cتبة بن masعوudi waa ninkii marka horeba isaguba uu kaba warinayo wuxuu ugu waramay oo igu waramay ana umma qays binti mxsani haweeneyda umu qays bintu mxsan waa halkan halka sheegaye ayaa muxuu uhi wakaanat waxay ayd haweeneydani min almuhaajiraati اlwal waa dumarkii muhaajiraadka ee hore hore marka uga soo hijroodee madiine yimi iyagoo diintoodii la cararaya ayay kaba mid ahayd oo alwal waa jamcu ula weeye oo ula baa jamaceedu uwal yahay <clears throat> bal matalan haddaba dumarkii dee waktigii horeba lasoo hijrooday ba soo hijrooday oo walow aanay quraysh iyadu ahayn reer bani asad ay tahay asad ibnu khusayma kinaana isugu iman in waxa weeye ayay bal matalan oo adigu reerka ama asad ibnu khusayme ay tahay lakin de waxay degenaan jireen oo makay la deganaayeen oo waa dee dadkii hore u islaamay allati taasoo ama dumarkaasoo baayacna rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilahi la mubaayacooday wahiya uktu cukaashata bni mixsanin waa ninkii maalintii habeenadii dhaweydna aan soo haynay rasuulkii ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu sheegay toddobaatanka kun ee jannada bilaa xisaab ku gelaya uu ku yihi anta minhum ayaabay walaalkee tahay oo cukaashay walaalayeen axadi bani asad ibni khuseyma cukaashu isagu ahaa <coughs> reer bani asad ibni khuseyma ruux kaba mid ah oo axadi bani asad macnaa waa nin qabiilada ama isaga kaba dhasho in horena dee tarjamadii isaga soo maray bal markaa waxaan leenahay haweeneeda barhkood magaceeda judama yidhaaheen umuqays baa dee imaka noo taal barhkood baa waxay yidhaheen magaceedu aamino ayuu ahaa axaadiisteedu walow ay dumarka muhaajiraadka hore ay tahay dee haweeney bay ahayd oo had iyo goor rasuulka ilaahay majliskiisiina aan fadhiyinoo axaadiisteedu way kooban tahaybo o dee saxiixa xadiidkan un bay ku leedahay kollay bukhaarina way ku leedahay mala xadiid labaadna waa jiraa bukhaari waxa weeyaan xadiidkan imika dee duruqdiisun aan aragnay inay soo yar ruq noqotay ayay bukhaari ku leedahay kollay waa haweeney bal matsalan malaa in badanna dee walaalkeed ama waabay cumriday oo muddo dheer baabay jirto waatan dee cubaydillah ibn cabdillaahi iyo oo taabiciinteeda xag kaba mida iyo cid kaleba waxbay kaba wariyaane bal waa haweeney daas oo kollay imika muslimna waxaan leenahay bal xadiidkan ayay ku leedahay haddaanay mid kale oo meel dambe ku sirana aana yeelman waa xadiidkan dee qisada xataa xadiidka kale ee labaad ee bukhaari ay ku leedahay horta bukhaari way ku leedahay iyadna inaan ay lahayd qisadii ayuunbu kuba yimi oo bal matalan kitaabu dib uu bukhaari kuba soo arooriyo inaanay lahayd un qisadii ayuu kuba s <clears throat> markaasaa maxay haweenin horta taasba weye qaala markaa wuxuu yihi cubaydillaahi baa odhanaya akhbaratnii way ii warantay umu qays baa ii waranto waxay igu warantay annaha atat rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay inay ula timi bibnin lahaa inan iyada usugnaaday ayay rasuulki ilaahay ula timi macnaa rasuulka ilaahay baa ii timi iyadoo soo siyaaratay waxaanay wadayba inan taas ay leedahay hayood <clears throat> lam yabluq aan gaadhin oo an yakula dacaama inuu cunto cuno oo weli cunto dee si istiqlaal ahaan u cuno ama dee iyadii markaa uu ku kaaftoomi karo oo halkii caana ay u gelayaan aan gaadhin qaala cubaydullaahi wuxuu yidhi akhbaratnii waxay igu warantay markaas annabnahaa inankeedaas daaka ah ee rasuulka ilaahay dee ay ula timi baale inuu ku kaajay fii xijri ama xajri rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam fadacaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu dalbay bimaain famadaxahu wuxuu ku rusheeyey ku daadiyey un calaa bucsawi maradiisii walam yaksilhu muu maydhin gaslan maydhitaan uu dee ku xeel dheeraanayo si nijaasaadka kale uga maydhayo umuu maydhin bal baabkii uu inoo baa dhamaaday axaadiidka kolley wixii ama xadiidka khaasatan caaisha umuuro kale oo inooguma sugnaa oo kana inooguma sugnaan kara xagga rasuulka ilaahay ludfigiisi iyo cushradiisii fiicnayd iyo tawaaduciisi iyo umuurahaasi waatan marka horeba soo sheegnay de kolley maqsuudkii baabkuna wuxuu ahaaba bal ilmahan yar meeshiina waxay nooguba sugan imakaba dee inan buu ahaabe inay kaadidiisa ay ku filan tahay biyo loogu daadiyo una ay kuba filan tahay horta marka hore walaa dee khilaafka hadduu jirana khilaaf imaka wax kasoo qaadla ma aha barkood baana ijmaac soo naqliye horta ilmahan yar kaadiisna waa nijaaso sida kaadida kaleba u nijaas tahay taas weeye e arrinkani waa takfiif xaggii shaarica kaba yimi kayfiyadii tadhiirka ayay ku kala duwan yihiin e laakiin waana takfiif xaggii shaarica kaba yimi e maha macnuu inay waxaanay daahir yihiin oo biyahan markaa lagu rusheeye ay kaadidan ay daahir tahay kaadidii waa nijaas horta waana qol aimada qaarkood baana ijmaac soo naqliya taas laguba ijmaacsan yahay e laakiin arrinkani waxa weeyaan waa takfiif xaggii shaarica kaba yimi oo dadkii loo fudaydiyey oo bal markaa dee aan si nijaasta kale loo soolinayay markaa aan loo soolinayn bal taasba weeye xagga bal matalan oo markaa taa xukumka guud ahaana taas weeye xagga marka la eego kayfiyadii imaka dahaarada oo kale bal iyada halkan inan unba inooguma sugnaayo dee inanta ama jaariyadii xukumkeedi iyada inooguma sugnaa lafdigan wax dee imaka meeshii cibaaro in waa ficil ama waaqaco dhacdo rasuulka ilaahay laba yimi o haddii bal ay inan tahay wixi uu yeeli lahaana halkan nagumaba sugnaa eh, laakiin dee axaadiis baa meesha timi kala qaadaysa ama tafriqa ay kuma sugan tahay in dee inanta yarna in kaadideedii laba maydhayo inankiina laguma kaaftoomayo rashigan ama biyasaa looguma daadiyo lagu kaaftoomaya axaadiis kollay barhkoodna ay nooba sugan yihiin baa iyaga kuba timi oo bal tafriqadaasaa timi saa daraadeed culimadu kollay hadda nijaasnimada waa ta aan leenahay dee barhkood baa ijmaac soo naqliyey laakiin kayfiyadan lagu dahirayo marka la eego ee barhkood waana qowlka kollay daliilku uu raajax yeelaye way kala farqiyaano ee inankii iyo inantii yaryaraayeen weli naasun jaqayeen weli gaadhin waqti ay cunto ay ku kaaftoomeen ayay kala farqiyaan oo tafriqada lagu kala farqiyaana midna dee sidii caadigahayd baa loo maydhayaa midna biyo oostaa loogu shubay yaan laba maroojin yaan dee waxa weeyaan taas xataa biyihii aanay noqon biyo ka da-aya oo ama meeshii kaba dareeraya ayaa laguma kaaftoomaya taas bay tahay de waanay jiraan aimada qaarkood bal waaba dee matalan marka la eego abu xaniife iyo malik iyo qolooyinka madhabtooda sida ka mashhuurka inay isku xukum yihiin oo labadoodiiba la wada maydhayo taas oo kale labadiiba madxiga ku wada filaanayana iyadana qolooyin kuba qowlay way jiraane lakin daliil ahaan wuxuu raajax yeelayaa horta waa xagga tafriqada uun waa arrinkuna waa kayfiyada tadhiirka eh xagga nijaasnimo hadal taagna waa kaadi waana nijaase laakiin waa kayfiyada iyo tadhiirka taas iyada waa mid xagga marka la eego sida loo dahirayo ee riwaayadaa hore waxaa inoogu sugnayd biyuu saa u raaciyey taas baa inooguba sugnayd tii ku xigtay fasabahu calayhi biyii buu ku shubay baa inooguba sugnayd laakiin tan xadiidkan umunixsan ayaa marna farashahu baa dhacday marna nadaxo oo rashadii laba mida ayaa dhacday marka ugu dambaysayna fanadaxa wey lakin walam yaqsilhu qaslan marka kollayna in haddaan eegno qowlkooda ay halkan ay raajax yeelaan iyadoo dee axaadiista qaarkoodna waa ku shubay taas ay tahay macnuhu biyo waa lagu shubaya maha biyi in lagu tiextiixinayo sida laftigan rashi ee dhici karta loo qaadan karo dhibic dhibic oo dhici karto inaan kaadidii meelo qaarkood dee la iskaba dhaafee tiixid sidaa loogu tiixiyo meel meelna ay biyi ku dhacan meel la aanay kuba dhicin macnuhu waxa weeyaan waa si kuwa kale loo maydhila looma maydhayo biyo waa lagu shubaya lakin waxba shardi maaha biyo badan oo meeshii ka dareera inay noqdaan biyo badan oo maradii ka da-ah oo dee markaasi badnidood de meeshii inay noqdaan in la yidhaha hala maroojiyo walow dee nijaasta kaleba haddii biyo ay dareeraan kolley aanay dee shardintaas ahayn dee say dee raajax yeelaan in la yidhaha hala maroojiyana aan ahayne shubid biyo lagu shubay xataa biyahaasi aanay gaadhin xad ay iyagu jarayaan ay ka dareeraan meeshii ama ay ka da-aane shubiddaa biyo meeshiisaa looguma shubay ayaa loogu kaaftoomaya taasba weeye oo lafdigan walam yaqsilu qaslan dabcanaa qasli uu ku xeel dheeraado si marka kale loo maydhayo waxyaalaha kale uu maydhay taas iyada may jirin markaa masale kalea timaado dee farqintan xikmada kuma sugan naskii sidaa sheegaya xadiidka eh, bacd asxaab sin ay wariyeen oo marka la egaado saxin in la odhanayo o rasuulka ilaahay balma khawaatimtiisii kaba mida ah, nawi inoo soo naqliyo labadooda tafriqada way kuba sugnayd culimadana qowlkooda raajixi waana qowlkaa saddexaad an leenahay tafriqada oo bal matalan waana sandee shaaficiyada iyo asxaab alxadiid iyo jamaca min asalaf iyo axmed ibnu xambal iyo cali bnu abi aalib iyona dee waa qowlkiisii in la kala farqiyo lakiin xagga xikmada kolley waxyaalay culimadu yidhaaheen iwanoo su ibn uu kaba cabiro ibnu daqiiq cidna kol kol waxyaalaha la sheegay waxyaala rakiik oo dee aan munaasibba ahayn weeyaan oo barhkoodi in waxyaala in bal masalan kabadhiga habkay usoo baxayaan iyo intay gaadi karaan oo kala duwan oo kale iyo barhkood kabadhiga de xaraaro xoog laho de ama xaraaro de ilmaha yara markay rag noqoto ama ilmihii noqoto jasadkiisii kuma sugan waxaan tadiifinaya waxyaalaha kale dib wuxuna caan ahaba ah. adag waa dhici karta aan dee imaka halkan waxaan soo naqlin ahayn malata ugu dhawey soo sheegaan waxa weeye waa meesha la eego un wa xaaje iyo baahi baa timi had iyo goor inankii de waxaa dhici karta in la qaadqaado oo qaadqaadkiisa iyo hayntiisii baa ka badan inta dee bal matalan dadkaa kale ay inantii haynayaan oo kale yidhaahaan marka arrinkan hadiyo goorde hadii la yidhaha hala maydho hala maydhana mashaqa iman laydo waa fudaydin un waa takfiifun marka la eego kasrada tacaluqa dadka iyo qaadidiisa iyo waxyaalahaasoo loo fudaydiye un weeye ee wax kaloo lagu kala farqiya labadiiba ma jirto nijaastii way jirtaa taasi way jirtaa geed kalena waxaan leenahay bal dee kolley shareecadu waxay ay laba timi waa xikma ayaa meeshii jirta xikmadii kol way inoo muuqanaysaa kolla inooma muuqanayso iyadoo xikmadii ay jirto marka dee markay inoo muuqatayna waa alxamdulilah o iyadoo markii horeba naskii aan rumaysnayn oon kuba camal falaynay dee waxay dee taasna aan arrinkaa kale oo iyadna inoo sii xoogeynaya ay aynoo muuqan kolla de markaana inoo muuqana shardiguma aha inaanu wax kastaba ciladiisi iyo xikmadiisii garanno ee waxay noqonaysaa un kol haddii shaarici xaggi ka yimi xikmadii way jirtaa waana ku camal falaynaa waana laba imanaynaa marka haddii aan garanana ose haddii aan garanna kolle xikmadii way jirtaayo garasho la-aanteedna kama dhigna inay arrinkani uu yahay iska taxakum iyo waxaan xikmo lahayn dee tii baan kuma qancayna iyadoo aan dee cilmigii ilaahi subxaana watacaala aan u bandhigayno in ilaahay subxaana watacaala dee taas aan uba bandhigayno bal laakin dee nusuustii waa ta aan leenahay way kuba yimaadeen umuuraha baabu xukmi lmaniyi manida xukumkeedii ayuu baabkiisii yahay xagga xukumku waa de kolley madaahir ba mise waa nijaas kolley waa waxaan dee bal nusuusta aan kuba arki doono markuu marada gaadho de hadduu soo baxo xadaf marka ay noqoto in laga maydhanayo taasi imaka taa lagama hadlayo qasriga waa inoo dambeeya janaabo ama ha noqoto ama xayd haba noqoto oo de nagamama dheere kitaabulxaydna nagamama dheero xaydka waa soo dhow yahay waa gaar maydhigii lakin waa wixii uu gaadhayey hadduu maradii gaadho ama jir kaleba uu kuba sugan yahu jirkii gaadho oo kale maha tii maydhashade waa isaga madaahir ba manijaas ba see laga yeelaya see loo maydhaya umuuraha weeye waxyaalaha inooguba imanaya axaadiisa halkan iyo dee xadiisyadan iyo duruqdooda bal markaa intaan kari karnana horta waan saraacinaya duruqda si mar un aan de waayo waa wax keliya aan u wada eegne وxdثna يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجuلا نزل بعائشةa bal kalley wakti aan sanad ku joogjoogsada ma jireen laakiin de si loo yar kala saaro on labsi u iman khalid cabdillaahi gaasi waa khalid ibn cabdillaahi aطaxaan habeen dhaweyd baan soo haynay waa nin dee aada u qiimo badnaay oo hiqa ahaa in khaalidka kale kuxigaana habeen dhaweydna iyagoo saa isugu xigun baaban usoo aragnaye waa ninkii khaalid ibnu mihraan la odhanaya ama alxaddaa nisbadiisaas ku magaca dheera abulmanaazil ama abulmunazil ninkaasba weeye abimacasharka caawa ay noogu horeysaa kolley axaadiistiisuna saddex kama badne kitaabka uu ku leeyahy dee markan kol xadiis laba goor saddex goor uu soo noqonaya dee mid keliyan baan kaba tirinaynaa waa nin la yidhaaho marka la eego ziyad ibnu kulayb baa la yidhaahaa waana nin hiqa a weeye yani axaadiistiisa aada uma badnaanin kitaabkana waa taan leeyahy waaba saddex xadiis ziyad ibnu kulayb baa la yidhaahaa lakin sidiisa waa u hiqo cid saxaabadii ka miduu la kulmay may jirin laakiin dad uu nolol ahaan kusoo gaadhay oo saxaabadii ugu dambaysay way jireen oo markaa raggan sadee atbaacu taabiciinta ugu waaweyn xagga da ahaan waa ka weyn yahay laakiin dee xaggii kale waa la mid kol haddaanay aragtidaasi u sugnaanin ziyaad ibnu kuley baa la idhaha ama intan ka dambaysa waa rag inagu soo noqnoqdee ibraahimna waa ibraahim ibnu khacica faqihii macruufka ahaa calqama iyo aswadna waa laba noo isu adeero oo calqamuna waa calqabat ibnu qays nakhaciyo horeynu usoo maro waa asxaabtii ibnu mascuud raggii ugu waaweynaa uguna qiimo badnaa aswadkana adeer u yahay oo alaswad ibnu yaziid ibnu qays walow aswad da weyn yahay waayo aswad waa mukhadram bal markii malaa calqama awowi hooyadii guursanaya waa garanayaybe bal markaa waxa weeye asad ibnu yaziidna waa mukhadram oo de abubakar iyo cumar iyo waa la xajayba waa nin weyno waqtigii rasuulkaba markaa jiray asad ibnu yaziid waana qoys marka la eego aad u qiimo badnaa marka la eego bal aswadkan inay walaalayiin oo cabdiraxmaan ibnu yaziid la yidhah waa jiraa isna qiimo badnaa kitaabkan aan ku aragnay nin uu dhalay oo cabdiraxmaan ibn aswad la yidhahna waa jiraa calqamahana waaba adeerkood ibrahimana aswadkan baa abti ruma u ah dee calqamana hooyadiibu adeer u noqonaya ibrahimna faqiha macrufa marka waa usro cilmi iyo camal ba wada lahayd cilmi iyo camalba wada lahayd weeye waana reer nakhaca dhamaan markaasa muxuu yihi ana rajula labadooda markaa wada warinaya imaka halkana way siman iyagu isu adeerkii ana rajula nin ayaa nazala degay bicaaishata caaisho adigu dee malaa martiyo kuba soo degay faasbaxa waa waa beriistay markii waagi u bariyey baabu waa beriistay yaqsilu xaal uu maydhayo sawba maradiisii dee dadkuna may ahayn marooyin kale mayna maradan ay ku seexanayaan ayuba maradaa ay dee ku baxayaan ay xidhan yihiin ahaydba adigu maradii unbaa la arkay inan jaariyadoo dee jaariyad ay lahayd ah ama khaadima ayaa aragtay dee kolayna la guri lamu ahayma ma meelka isagoo maradii maydhaya waadan faqaalat caisha caisha ay u sheegtay faqaalat caisha caisha waxay tidhi kollay ninkana bal nin baa inoo soo socda haddii la yidhaha oo kala qabsatay walow dee riwaayaad dad kale magacyadooda ay ku sugayna ay jiraan oo barhkood aswad ay kaba dhigeen be cabdillahi ibnu shahab alkhawlani oo arrintan ay kuba dhacdo inoo magacaaban mataga nooguma magacaaban baa inoo soo socdee adigu markaasa maxay ku tidhi markay ogaatay xaaladii ninka wuu ixtilaamay markuu ixtilaamay ayuu is idhi dee maradiiba malaa wax gaadheenoo tabu deeta buu biyi geliyey marka caaisha maxay tidhi inama kaana waxa ahaa yujziuka mid kugu filan macnaha yakfika weeye in ra-aytam aragto bal xataa haddaad wax ku aragto meeshii aymani aada aragto weeye haddii kalood wuxuun intaad ku riyootay waxa qoyaan iyo waxba aanad arag taasi iyadoo mabaad baahnayn be haddii aad aragto ood wax aragto in an ra-aytahuna barhkood antimasariyad ahayd ku dabdiya liajli an ra-aytahu la idhaha waxaa kugu filaan maxay an taksila makaanahu meeshii aad ku aragtay intii dee uu gaadhay inaad halkaasu maydho inaad intaasu maydhe maradii o dhan inaad biyogeliso umaad baahnayn intaa uu gaadhay inaad maydho fain lam tara hadaanad waxba arag nadaxta xawla halkii de aad siray intii ubaad adigu haddii markaa wax muuqda aanu jirin weeye biyaad saa ugu rushayn ood ugu daadin lahayd xawla waa meeshay mawdaca ah hareerihiisii walaqad ra-aytuni markaa maxay tihi caaisha waxaan is arkay afruku xaal aan ka jejebinayo oo waa afruku wa afruku lmaniya min sawbi rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maradiisii farkan jejebin oo saasaan uga dee isagoo engegay ayaa siday noo soo socotay cidideeda oo kale ama wax kale intaas ugaga daadinaysay fa yusallii fiihi waa iskaga tukanayay oo dee ninkii saasay ku tira maxay sheegtayba inay iyadu is aragtay oy kuma timi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyadna waa dee adduunya sii ugaba jeeday maradan uu ku seexanayo maradan uu ehelkiisa kulaba kulmayo maradaas baa ahayd taa uu kuba baxayo salaadana ku tukanayo kuba baxayana sa inooba dambaysa taasun baaba ahayd oo maro kale oo uu dee markaa habeenkii intuu qaato markuu seexanayo ta kalena uu daysto markaa uu baxaya taasi may jirin be haddaba walow dee ay malaa intaa jumcada iyo ciidaha berihii dambe ay hayd inuu dee waa jubada u gasho jiray waktigaasuu khudbad jumcada iyo ciidda u gasho jiray taasi way jirtee walaqad ra-aytunii afruku marka maxay leedahay bal iyadoo nimadii ay gaadhay rasuulka ilaahay maradiisii weliba rasuulka ilaahay dee talaacu shaydaan iyo de ixtilaafkan iyo waxaasi dee isaga kumaba iman ahaynba e kolley waa kulan u ehelkiisa la kulmay iyo wax kaba gaadhay ayaa maxay lahayd intay iskagaba engegto marka hadduu nijaasi yahay dee horu ugaba maydhi lahaa way kuba engegaysay engegiibay dee ta cidideeda ama wax lamida saa ugaga daadinaysay maradii oonu maydhin intaa uu ku kaaftoomay ayuu iskaga tukanayay kol kolna markay qoyantay way maydhaysay si ay noo soo socotaba وxadثna cمر بن xفs بن غyاثin qال xadثna abي abي xفs بن غyاث qاadigi عن الأعمشh عن إبراهيم عن الأسود وhmاm markii hore calqama la socday imaka aswad hamaam ibn اlxaris kan la yidhahdo la dabqa aswadkan waa taabici weyn weeye waa dabaqadii saxaabadu kuba xigtay oo isaguna la reera reer nakac weeye ayaa meesha ku xiga habeen dhawidna waan soo aragnay hamaamkaase can caaishata fi lmaniy waa caaisha ayay kaba wariyeen fi lmaniyi waa manidan dee xadiidkan kuba tacalluqsan oo marka maxay tihi qaalat kuntu waxaan ahaa afruku wa afruku lmaniya farkiguna waa xaki ama xatin iyo dee taa ay kaba xoqday ka daadiso min thawbi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi maradiisa marka uu kuba engego ayaan saa cidida ama wax kale aan ugaga daadin jiray uu iskaga tukan jiray xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna xamad yaعni بn زaydi عan هisham بn xasana xa وxadaثna isحاq بn ibrahim qala aخbarana cabdة بn سlayman qala xadaثna بn abi carubata wa sacيid jamiiعa xaala yihiin oo marka waa ibn abi caruba iyo hisham بn xasan labadaasay noqonayaan ayaa ayay ka wada wariyeen xadiidka can abi macsharin abi macsharna waa kii marka dhawaydaan soo hayna ibrahim kaba warinayay haddana sanad kale ku laabmay xa وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna hushaym عan مغيرةa مغيرة بن مqسم الضبي x وxadثnي محamed بن xاtimi qال xadثna cبدالرحمن بن مهدي عan مهدي بن مymun عan waصل الأحdبي عan waصل الأحdبي x وxadثnي بن xاtimi mar labaad markii horeba uu ku jiray محamed بن xاtimi qال xadثna اسحاq بن منصuر qال xadثna إسrائيل عan منصuر ومغيرةa kul haulaai raggaa dhammaantood raggana eego halkan waa mansuur iyo mugiira wada socda mugiira marka dhaweydna waa ku jiray wasil laxdabna wasil ibnu xayaana waa ninka mahdi ibnu maymumo kaba sii warinaya waa taa wasil iyo mugiira mar labaad abu macshar abu macsharna waa kan oo labada hore ayaa kaba wariyey intoodaas ba mahiyay ka wada wariyeen can ibrahima ibrahim bnakhaci can اlswadi can caaishata fi xadkilmaniyi manida xoqitaankeedi oo halkii farka ay kaba cabirtay min thawbi rasuuli llahi salى اllahu alayh wasalam naxو xadiidi khaalidin can abi macsharin xadiidkaa marka hore aynu soo aragnay ee khaalid marka alxadaa abi mashar kaba abi macshar kaba warinaya mid laba mid ah welina duruqda way noo socotaan وxadثnي محamed بن xاtimi qala xadaثna بن cuyaynaةa can mansuri can ibrahima can hamaami can caiشhaةa bnaxwi xadiiثihim oo mansuur ibn اlmuctamir weeye ayaa ibnu cuyeyna oo kasii horeeyaaba xadaثna abubakr ibn abi shaybata waa xadiid kale oo bal waxa weeye iyada caaisha ay leedahay oo kii qoladii hore aan ahayn xadaثna mحamed بn bshri عan cmr بn maymunin qaala sa'altu sulayman bna yasaarin cmr bn maymun ayaa weydiiyey sulayman ibnu yasaar buu weydiiyey sulayman ibnu yasaarna waa nin md reer waa mawaalidii buu kaba midiyey kolley isagiyo rag ay walaalahayn dee cada ibnu yasaar iyo lakin isaga dee kasii wa cada nin waaciduhaa caabude lakin ninkani waa nin faqiha oo caalima fuqahadii madine toddobada ahaydna nin kamida weeye ninkaas baa wuxuu weydiiyey camr ibnu maymuun baa weydiinaya can ilmaniyi manida yusiibu gaadhaya oo asiibaya tawba rajul nin maradii gaadhaya muxuu ka yeelaya ayaqsiru miyuu maydhaya am yaqsiru sawba ma inti ujeedadu mamanidii bu maydhay intii ay ku taalay buqcadii yarayd ee ama mawdicii buu maydhaya ama yaksil so maradaba wada maydhaya ujeedadu ma isagii un buu maydhaya marka de waa intii uu gaadhay un mise maradaba wada maydhaya muxuu yeelaya ninkan sulayman baa la weydiiyey faqaala wuxuu ihi sulayman akbaratnii caaishatu waa um almu'miniin waxa weeyaan dee marka la eego waaba haweeney de markale waa dee dumartii ugu caalimsanayd dumarkii rasuulki ilaahiy dee dumarkii saxaabadana mid laba mida ama ku dhawi kumay jirin xagga marka la eego axaadiis ay warinaysiiyo badnideedao muksiroon laba kun oo xadiis in ka badanba ayay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kaba warisay barhkood ba axaadiista axkaamta marka afar meelood loo qaybiyo meel baabay warinaysaa dee arrinta kale aad iyo aad u weyna umuuro dhan badna oo aan dadku ama raggaa dabadeed iyo aanay cidi ogaan karteen oo waxyaalana loona baahan yahay ah ayay iyadu xafiday dabdisay oo de markaa loola soo laabmi jiray oo iyadu saxaabadii waaweynaydba markaa iyada ee bal matsalan loola soo laabmi jiray ama laba weydiin jiray caaisha kaley dee aqoonteed iyo ijtihaadkeeduna aad baaba u sarreeyey oo istidrekaat badan oo hadday noqoto cumar iyo ibnu cumar ama saxaabadii kala dunayd ay kuba lahaydna way jireen oo de bal sarkashiga de hortiina malaha waa looga horeeyey eh, lakin kitaabkiisa sudina markaa waa leeyahay isna eh, kitaabka de sarkashi baa meesha aan filaya inuu kutubta baabkaas mudan yahay waxay keentay taasi inay culimada qaarkood ururiyaanba waxyaalihii isdiraakaadkeedii cala asaxaaba darakaadkeedii o kitaab madbuuco waxa weeyaan ayaa jiro madbacaysan oo waxaan filaya de inuu dabcaadka horta de inuu dabcaadkuna ay kalaba duwan yahin lakin madbacaysan mukhtasaraadkama ee kitaabka sarkashiyo lagu magacaabo alijaaba fi ma stadrakathu caaishatu cala asaxaaba masaa-ishii ay caaisha dhici karto saxaabada kale kuba khilaaftay kol kol qowlkeeda loo soo laamaya waxyaalahaas ayaaba lagu ururiyey haddaba iyadii buu yidhi waxay igu warantay waa ciddii ugu war de arrimahana ugu xoogaalsanayde ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay kaana inuu ahaa yaqsilu mid maydha almaniya oo ujeedadu waa markuu qoyan yahay ee taasba ayuu manida ma inta maaha maradii oo dhan waa halkii uu gaadhay buu ka maydhi jiray uma yakruju uu baxayay ila الsalaati fi dalika sabata lahayn waa maradii dee uu ku seexanayay ayuun baana uu ku tukanayay iyadoo qoyaankii meeshii ay jirto intii ay buqcaddii qoyan tahay maradaa nafteedii ayuu salaadii u baxayu masaajidkii kuba tegayay walxal ana anduru aan eegayo arkayo ii muuqdo ilaa ahari اlgasli fiihi maydhiga raadkiisii ujeedada qoyaankii baa weli sii muuqda ee fiihi fi thawbi kuba sugnaa ayaaba rasuulka ilaahay kuba baxay weli xadiisu way noo socotaa وxadثna abu kamirin الjaxdariy qala xadaثna cabdالwaxid yaعni bna ziyadi x وxadثna abu quraybi qala aخbarana بن المبارك وبن abi زائdة kulhm عan cمr بn maymuni bhada الاسناadi ama بn abi زائdة faxadiiثu xadiidkiisu kama qala بن bشhr si xadiidkan imakaan kaba soo baxnay ee noogu dambeeyey mحamed بn bشhr cmr بn maymun kaba wariyey mid lamidu ahaa oo maxay ah ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam kana yaqsil maniya rasuulka ilaahay inuu marada iska markaa manida maydhi jiray maha maradii oo dhane waa buqcadii ay manidu gaadhay waana markaa uu qoyan yahay wa ama bn lmubaaraki imaamkii weynaa cabdullahi bn mubaaraki o cabdulwaxid cabdulwaxid ibn ziyad oo iyaguna camr bnu maymun xadiidka kaba wariyey fa fii xadiiثihima labadooda xadiidkooda waxaa ku sugnaa qaalat caaisha waxay tidhi kuntu waxaan ahaa aksilhu iyadaa tawaliyeysay waa khidmo ay rasuulka ilaahay uba khidmaynayso zawjkeedii aksilhu waan maydhayey waa manida min thawbi rasuuli llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay maridaysa ayaan kaba maydhayey ayay tidhi de markaa kollay taasna ama awqaada qaarkeed waaba maydhayey ama dee amarkiisiiyo markay taa noqotay bay iyada uma tirisay ficilkeedina rasuulka ilaahay looba tiiriyeybe welina xadiidku waa inoo socdaa وxadثna أحmed بن jawasin الxanafiy waa ti nisbadan ani marka dhaweyd soo haynay abu caasimin qala xadaثna abوaxwasi عan shabيb بn غarqadta عan cabdالlahi بn شihaabi الkhawlaniyi qaala wuxuu hi ninkaas cabdالlahi بn شihaab la yidhaahaa kuntu waxaan aha naazila calىa caaishata caaishaan kuba soo degay faاxtalamtu fi sawbaya maradii uu markii horeba xidhnaa oo uu kuba seexdu baaban ixtilaamay bu yihi fakamastuhuma waxaan geliyey fi lmaai biyo fara'atnii waxay aragtay jaariyatun jaariya lcaaishata oo tili ninkii dayfka ahaa maradiisii buu biyo ku maydhayay faakbarataa way u warantay fabacaat ilaya caisha caisha cid iisoo dirto faqaalat waxay tidhi ma xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa ma sanacta bithawbayka labadaa dee kolleyna cilmi ufaaidaysay doonaysa waanay dareento kolley way dareentay markaasay tihi labadaada mare inaad waxa aad ku samaysay maxaa kugu xambaaray dee wakti la baydo maaha meeshii lagu baydhayeyna mama ahe qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi ninkii baa odhanaya caishu ku odhanaya ra-aytu waxaan arkay an naa'imu fii manaami ruuxa ordaa wuxuu manaamkiisa ku arko oon ixtiraamay qaalat waxay tidhi hal ra'ayta miyaad aragtay fiihimaa waa labadaadan sawbeed imika miyaa gelisay shay-an wax qoyaan iyo waxyaalo iyo mamaniya miyaad ku aragtay qultu waxaan idhi la malaa waa ruyooday un manaamkan buu arkay laakiin waa tan malaa ixtiyaadun may buu ihi qaalat waxay tidhi caaisha falow ra'ayta haddaad aragtid shay-an shay ood xataa ku aragtid wax asalto amsadii istifhaamka oo istifhaam inkaariya ah ayaa inoo qadaran oo xadfan halkan oo falaw ra haddaad aragtid shay-an akunta marka asaltaw miyaad maydhi lahayd haddaad xataa wax ku aragto ood maradii wax ku aragto miyaad maydhi lahayd may ahayd may xataa xaalada haddaad aragtana inaad maydho may may ahayn bay leedahay waaba tan laqad ra waxaan is arkay wa inii walaal inii anigu la xukuhu aan xoqayo min thawbi rasuuli llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay maradiisa anigoo yaabisan xaalu yahay manigu isagoo engegan bidufri ama dufuri labadaba cididayda anigoo kaga xoqaya aan isarkayo taasaa dhacaysay bal baabki waa inoo baab dhamaaday arrinka jiraana horta waxa weeye un waa xagga manida iyo xukumkeeda madaahir ba mise waa nijaas iyada aimada qaarkood sida malik iyo abu xaniifa iyo waxay ku tegayaan nijaas inuu nijaas yahay lakiin de waxaa bay leeyihiin barhkooda oo qowlkooda uu yahay xagga tadhiirkiisa ayaa waxaa ku filaanaya hadduu engegan yahay in sad oo kale ay cayisha yeelaysay la yeelo lakin siise waa nijaas bay leeyihiinba imaam malik oo kale isagu isagoo agtiisa kol hadduu dee nijaastaa kuma tegay waa ilowba ilow in la maydho baa qowlkoodu yahay waxa la arkaa malaa nusuusan inaanay aada agtiisa kuma sugnaan ama soo gaadhin marka waxa weeyaan halkan culimada in badan oo kamiditay ku tegeen waxa weeya waa daahir inuu yahay waana qowlka shaaficiyada agtoodaba ah ama dee qowlkooda ah in in badan oo culimada kamida qowlkooda weeye kollay saxaaba waa in sacd ibnu abi daalib iyo sacd ibnu abi waqaas iyo ibnu cumar iyo caaisha iyana waaba lagaba wariyey axmedna kollay laba riwaayo u leeyahy riwaayada xoogga badan weeye waa inuu daahir yahay xujadoodna waxa weeyaan oo daliilkoodu yahay waa arrintan ay caaisha imaka xadiidka kuba sheegtay oo ah isagoo maradii ku engegay inay ka daadinaysay un waa wixii engegay muuqan lahaa ee jurmiga lahaa un baa la xoqayay wixii kale maradii bay baaqi ku yihin waana tan lagu tukanayo marka hadduu nijaas yahay dee imaka in la xoqo uun oo waxaan dee yar muuqan iyo shuqabanaysa laga daadiyaa un kumay filaateen imikaba dhiig hadduu meel ku engego jirif uu ama dee uu yeesho dee taasoo adugu meeshii uu jurmi muuqdo uu yeesho xoqid la xoqay uun waaba inoo dambaysaaye laguma kaaftoomayo waa in la maydho wixii waa la daadin waana laga xo waana la maydhaya bal markaa tan haddii uu nijaas yahay laguma kaaftoomeen farkiga marka riwaayaadkan markuu qoyan yahay qasriga kuma yimina dee meeshii inay nijaasnimo iyo wixii oo tandiif iyo iyo wixii si aan u muuqan maradii looga nadiifiya way kala duwan yihiin oo waxay maydhiguna ku xambaaran yahay un calaa sabiili istixbaab iyo tanazul iyo tandiif iyo nadaafayn uun eh laakiin bal qowlka adiladana kolley marka ay raajax yeelayso in badan oo ahlucilmiga ka midna ay kuba tegeen masalada waxa weeye wixii uu gaadhay ee jir ah ama mare ee uu gaadhay dee ruuxu isnadiifintii waa baab ee eh, laakiin wax nijaasa ma aho haddii uu ku tukaday iyo haddii kale jirkiisi waa daahirun bal taasba weeye oo iyada bal markaa ta iyada halkan inooguma sugan intaa weeyaan waxaa kaloo bal meesha kolley culimada halkana uu soo dhiganayo de waxba malaha cilmiga xishood malaha waana de kolley malaha shay faa'ido de ruuxii ay kaba qarsooni karto khilaafka jira ama de waxaa jira oo halkan waxay dee jamaaco culimada kamida ah xadiidka u daliishadeen waa cibaarada i taalaadan sideeda u aqriyo calaa dahaarati rudubati farji lmara hadoog de kulan jiro oo kale qoyaankii dee halkaasi ba meesha kaba imanayay oo kale inuu daahir yahay sababtay u daliishadeen waxa way xadiidka uga daliishanaya umuurahan kale iyo ragga wixii ku yimi ixtilaam bay ahayd lakin rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh ixtilaamkan ah talaacub shaydaan shaydaan ruuxiisa kusoo suraysanaya iyaga kaba dhowrsoonaa taasi kamay dhacahayn waxaan isaga kaba yimi ee ama manidani kollay kulan ay dee haweenaydiisi kulmeen bu aahaartiisi iyo taas ba ay ahayd oo arrinkana waatay kuba xambaareen oo waxay leeyiin dee talaacub waxyaalahaas talaacub shaydaani horta markuu tahay dee isagu sabiil iyo dariiquma laha rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh waata xataa saynu shamailka kusoo maray aanu xataa madaam ahaana isugu soo ekeysin karin oo rabbi baa kaba dhowray marka kol hadday taa tahay dee ma noqonayo uun waxani isagoo mujaradun ma noqonayo kollay maxalkan uu soo maray oo kale iyo haddii kulankii dabadeed uu yahoonu kulan horteed waxaan aanu dhicin oo kale de qoyaan xagga kale kama yimi oo kale iyo waa soo agmaray ama dee ah, markaas oo kollay waa lasoo jaaray unbay noqonaysaa waana tan dee lagu kaaftoomayay xakigiyo bal kolleyna waa shaaficiyada agtooda dee khilaaf culimo way jiraan shaaficiyada agtooda qowlkooda raajixa weeye ama qowlkooda mashhuurka inay bal umuurahaasna dee bal markaas ay tahay nadaafadu waa baab laakin waa nijaasnimadii de inaan nijaasahayn ay daahir tahay baabu nijaasati dami wa kayfiyati qasti wallah subxana wataعala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa